الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة صلاة كتاب keedii weeye musanifku raximah llahu tacaala sida kayrkii oo aimada kale ah markaa adugu dahaaro ay dhameeyaan waxay ku xigsiiyaan dee salaada waana sida dee kutubta fiqiga xadiidka iyo umuuraha dee kollay si guudba sababtay dahaaro u horreysiiyaana dee dahaaradu sidan wada ognay shardi waxay u tahay salaadii ayay shardi u tahay salaadii iyo dahaaradii waa shardi salaadiina waa wixii shardiga loo ahaa shardiguna isaga kasii horeeya wuxuu shardiga u ahaa zakada iyo soomka iyo xajkana way ka horeysiyaan oo salaaday u horeysiyaan oo dee markan eegna arkaanta islaamka iimaankata ku xigtaa salaadii weeye oo salaadii iyadii baaba ah labada shahaadatii labaynaysay ama kuba xigtiyo soo raacaysay weeye gees kale baahida loo baahan yahay salaada barashadeeda iyo taasna way ka badan tahay ba kana adag tahay baahida umuuraha kale loo baahan yahay waa waxaan dee habeen iyo maalinba soo noq noqonaya dadkiina si guud dee waajibu waa wixii mukalaf dhammaantii soomka oo kale waa wax sanadii mar iman sekadii cid gaara iyadoo sanadii mar iman bay cid gaara un waajib ku tahay xajkii waa kii mustadiicahn iyadu se baahidii loo baahnaa iyo waxa weeyaan wuquuceed iyo dawaraankeeda badan ayaa deeta waxay keentay arrintaa kale iimaankii raacsan tahay iyo tan kale ayaaba dee kollay keentay horreysiinta haddaba kitaabkii salaada ayuu yahay waxba halkana dee tacriif salaad maxay tiyo waxyaalo kitaab dambaan maraynaayo bilow ma joogno walow dee qolooyinka kitaabka sharxay meelahan ha kala badiyeene oo barhkood haba sii dheereeyeen ay umuuraha luqad iyo waxyaalahaas iyo ishtiqaaqa salaad iyo bal waxay luqa ahayd iyo umuurahaas iyo ay de yar ay markaa yar dheereeyaan <clears throat> salaada kitaabkeedii weeye baabu bad-i adaanka bilowgiisa waa bal markii la jideeyey bilowgii adaanka ayuu baabkiisii yahay waana shicaarkii weynaa ee daahirka ah ee dadkaba salaada loogu yeedhayey aadaanna xagga luqada aliclaam baa la yidhaha ogeysiin wax la ogeysiiyo wa aadaanu min allahi wa ogeysiin oo kale faadana muadinun iyo wayd taadana rabukum iyo waa umuurahaasi wada iclaam bay kuba yimaadeen xagga sharciga ama istilaaxana waa alfaadahan iyo kelimaadkan iyo cibaaraadkan waxa weeye axaadiisa ay kuba timi ee imakaba insha allahu tacaala casharka qeyb aan kuba arki doono taas baaba la yidhaahaaye bar aadaanka bilowgiisii ujeedada ugu horreyn markii la jideeyey iyo siyaalihii kuba bilaabmay taas buu baabkeedii yahay <clears throat> marka waxaana weeyaan sida kolley dee culimadu ay yidhahaan waa iyada taas marka dambe aban si yar caddayn doonaaye waa dee hijradii dabadeed iyo sanadii koowaad bay yidhaahaan baa tashriiciisa ama jidayntu ay ahaatay walow laga yaabaa siyaaqaadka qaarkood iyo meelo qaarkood in laga dareemo si wax markii qiblada kacbada loo soo wareejiyey waa sanadii labaad iyo uu ahaa tashriiciisu laakiin balse culimmadu ama ha noqdeen dee fuqahadi iyo muxadisiintii ama qolooyinkan taariikhda haba noqdeene waxay kaba dhigaan bad'igiisu sanadii koobaad ee hijrada inuu ahaabay kaba dhigaan taasi waxay keenaysaa intii maka la joogay oo dee isrihii iyo micraajkii wuxuu dhacay maka intii la joogay rasuulkii ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intaa waa tukanaya salaadaha shanta ah horteedna salaaduu tukanaye aadaan salaada loo aadaamayey iyo aqiimitaan la aqiimayay oo alfaadahan aan naqaanii may jirin markaa taas weeye looma dhawaaqi jirin ee waa markii bale hijrada ayuun taasi ahayd intaa waxyar dhaafsana mar dambe ayaan eegi doonaa wax miyay soo arooreen waxyaalo dadku ay maqamaqleenna waa jiraayo kolkol de inta badan waxaan dadku ay maqlayaane qiso iyo wax inagu soo gaadhaya maha wax dadku un ay iska samaysteeno kolley wax la maqlaa jira wixii hadduu doono bila mawduuc haba ahada aan asal lahayn bar insha allah taa dib baa ugu soo yarlaami doonaaye laakiin bal badigii igii aadaanka ayuu baabkiisi yahay wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana isxaaq ibnu ibrahim alxandaliyu qala xadaثana mحamed bnu bakri xa وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabdالرزاq qال أخbarana بن jurayجi maعnaa cabdالرزاq iyo محamed iبن bakrin ayaa labadoodu waxay wada yidhaaheen iبن jurayج baa noo waramo sheekh keliya wada leeyihin arrin caawa aad moodo laga yaabaa de waa markii ugu horeeyeen dareemo intii aan kitaabka soo wadnay kolleyna aad bay u yar tahay waxa ay tahay wuxuu yihi xadaثna isxaaq ibnu ibrahim alxandaliyu qaala xadaثana muxamedu waxaan soo arki jiray markaa uu sheekiisan uu axaadiistiisa badsaday ibnu rahawey wax kaba warinayo bal xataa sheekhe kale markuu israaciyo isaga si gaara inuu akhbarana odhan jiray oo xadaثana aanay isaga cibaaradan <coughs> imaka horteed horta ma xusuusniba waxaanan in badan kusoo yar celceliyey markuu saas sheekhyadiisa kale u kala farqiyo ha uu yidhaaho isxaaqna wuxuu yihi akhbarana qolada kalena xadahanaa bay yidhaaheen n ayaan kusoo yar celcelinayey inay dee gaalib u tahay isxaaq ibnu ibrahim ama ina raahway inuu akhbarana isticmaalo waa naadir bay ku tahay xadahanaa isagu inuu isticmaalo marka qolooyinkii kitaabka sharxe khaasatan sheekhan sheekh maxamed cali aadan ba yidhaahaa bal matsalan mandiqadeennaba ah in sharxiisoo ma soo wada bixinba wuxuu markaa kusoo celceliyay oo kale oo uu taa ku cileeyaa in waxaan uu akhbarana u leeyay isxaaq ay tahay qolada kalena markaa xadathana ay u yidhaaheen sheekiisa isagu ku dul aqriyayo ama qira uu kaga maqlayo taas kalina waa arrin aada u baciida markay isxaaq noqoto sax hala kala farqiyo muslim iyo hakala farqiyantaa eh, laakiin isxaaq markay noqoto isaga caadadiisa ah inuu akhbarana isticmaalo xafid maxajar baa waxaa ka dhaca meelo kala duwan waayo fatxubaari uu kusoo noqnoqda waxaana jira oo bukhaari dee dhowr nin baa jira oo wada isxaaq ibnu ibrahim la yidhah sheekhadiisa ah muslim isaga isaga ubaabanayna saxiixo kale ina mansuur iyo bal matalan kuwo kale aan aragnaya lakiin muslim balaa bukhaari shan baaba jira wada u wada sheekha mid kasta isxaaq ibnu ibrahim la yidhaha kolkol baa markaa ishtibaah yimaadaa kolna ishtibaah wuxuu kaba yimaadaa isagoo isxaaq keliya ku gaab gaabsaday oo muhmel uu yahay oo kii uu ahaa markaasaa waxa umuuraha u adeegsado inuu kala saaro ama isxaaqa tacyiinkiisa xaafid xajar waxaa marka hadday akhbaranaa tahay buu yidhaha waa isxaaq ninkani ibnu ibrahimo waayo isagu taas unbu isticmaala bay waxa kaba dhacda asal ahaanba maba isticmaalo xadaana waana tan aan hayno bal de lakin haddan fatxubaari baad arkaysaa isagoo xaafid meeshii ee xadaana ay taalo oo haddana leya waa ina rahaway kolkolna way dhacdaayo bal markaa waxaan leenahay waa gaalib bay u tahay ee maaha inuu de saa meelo fatxubaari dhacday daa'im iyo joogto uu akhbarana isticmaalo imikaba waa aan hayno bukhaarina meelo isagaaba xataa xaafid taa kuma fasira meelo kolayna dee kitaabka ajزaadiisay taasi ku baahsanta oo kal baan majmuuco kaba dee yar tatabucayon ka ururiyaa jirta <clears throat> marka wuxuu yidhaaheen waxadaثanii haarun ibn cabdillaahi walaftu lahu marka muxuu macnuu yahay haarun ibn cabdillaahigan oo sheekh saddexaad oo muslim leeyahay ayaa lafdiga inoo soo socda leh labada hore isxaaq ibnu ibrahim iyo moxamed ibnu raafic macnay iyagu leeyihin ay macnay la wadaagsadeen lakiin lafdigan iyo siyaaqa inoo soo socda waa siyaaqi haarun ibnu cabdillaahi qaala wuxu uhi markaa haaruun xadaثana xajaaj bnu muxamedi waa adigu ninkii macruufka mashhuurka ahaa alacwar almisisi waye qaala wuxuu yihi qaala ibnu jurajno isagana ay caado u tahay inuu qaalo inta badan isticmaalo wuxuu sheekhadiisa ka maqlay ayuu qaalo isticmaalo walow dee haddii ninku tadliis iyo waxaa lagu yaqaano qaalo aan itisaalba keenin laakiin isaga kolley waata lagu yaqaana sheekhadiisa waa wuxuu kaba maqlu qaalo u isticmaalaaye imika muxuu yihi qaala ibnu jurajin waana sheekhiisi ina juraj أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال wuxuu hi عبد الله بن عمر كان المسلمuنa مسلimiinti waxay ahaayeen حيiنa وktigay qadimuu yimaadeen المdينةa مdينة يجتaمiعuuna kuwa iyagu isu yimaada ayay ahaayeen oo kulma فيتحayaنuuna الصلاaة الصلaوaaتi way فيتحayaنuuna taxayana waa tafacul oo dee kolley asalkeeda iyo wixii takaluf ku sugayay qaaliban u isticmaali jireen macnaa waa fa yataxayanuna salawaati yuqadiruuna xiina salaati waxay qadari jireen oo dee iyagoo soo qiyaasan oo de waqtigii inay wax loogu dhawaaqayay may jirin wax ruux hadduu mashquul iyo waahulihiisa kuma jiro aadaan intuu maqlo markaa uu ogaanayo waktigu inuu soo galay may jirin ee haddaba bal matala markaas yuqadiruuna xiinaha weeye waxay qadarayeen muslimiintu waqtiga salaadii oo iyagun baa dee soo qadaranayo markaasay dee jamacina waa jidaysan yahay ama jamaacadie way imanayeen walaysa yunaadi mana ahaynu mid dhawaaqa oo biha bisalaati axadun axad u dhawaaqi jiray ama aadaankan ha noqdo ama iyadoo asalaatu jaamica la yidhaha sida dee markaa kusuufka oo kale iyo ama dee salaadahaas salaadaha qaarkood ee laysuga imanayo iyo taas in marka arin muhim yimaado si dee rasuulka ilaahay awqaada qaarkeed salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba dhacday iyadoo taasi ay jirtay haba noqote wax loo dhawaaqayay may jirin ee waa la imanaya un waqtiyadana way lahayd waana la tukanaya markaa waxaa dhacaysa ruuxu kolkol inuu kaba habsaamo intaas oo kale fatakalamuu way hadleenoo yowman maalin fi dalika arrinkaas arrinka caynkaas iyo dee sidii salaada bal ay ku wada ogaan lahaayeen si jamacii aan dadkii u dhaafin laysugu yimaado ayay tiibaa laga wada eh, sheekaystay oo lagaba hadlay fa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen dee rasuulka ilaahina waa la joogaa waa wada tashi la wada tashanayo maxaynu calaamo ka dhiganaa oo aynu ku ogaanaa dadkii dee ruuxii bal maqnaa darugsanaa uu ku gartaaba salaada waqtigeedii inuu gaadhay si uu soo gaadho markaasay barhkood yidhaaheen itakiduu waxaad samaysataan naaquusan naaquus waa dawan ama jaras mila naaqusi nasara dee nasara naaquskeedoo kale oo dee ama kanaa-istoodiiya way ogaadeen adyiradoodii oo kale sham way tegeen meelo qaarkood yamanasa najraan oo kale iyana waabay deganaayeen in waxa weeye walow aanay dee in meelo kuba lahayn san yahuudi ay u deganayd madine iyo intan xijaaz oo kale khaybar iyo waadilqura iyo iyagu meelo saasay ku urursanaayeen oo dee uga sokeeye najran iyo marka sham adraafteeda la gaadho lakin de adjiradiina kolley sham iyo dariiqeeda way kuwa baahsanayde way garanayeeno jaraskan ama naaquuskan te waxa weeyaan ay isku dhuftaan marka ay dadka isugu yeedhayaan ama salaadooda la isuguba imanayo kaasoo kale aan garaacano naaquuska nasaara oo waxaan dee waktigaa horena laba khashabo isku garaaci jireen buu ahaa ee imikana waatana weli waxaas waa taa ay leeyihiin waqaala bacduhum dee taasna kolley lama jeclaysan oo waa dad gaalo ah iyo tashbiihood waqaala bacduhum barhkood baa waxay idhaaheen qarnan mila qarni lyahuudi ficilkii hore aynoo qadaran itakiduu waxaad samaysataan qarnan buuqna meelo waa laga cabiray quncina riwaayaadka qaarkood way ku yimaadeen waana islamid oo la afuufayay sagaridii iyo ama caroogii iyo waxyaalaha qarni kaasoo kaleo misla qarnilyahuud oo iyaguna ay isugu yeedhi jireen bal kaasoo kale aan samaysanno oo dee la afuufo oo dhawaaqiisa marka la maqlo waktigii salaadeed la ogaado fa qaala cumar cumar ba wuxuu yihi awalaa tabcasuuna miyaydaan dirahayn waxyaalahaas waana waxyaalo kalena way noo dambeeya inay barhkood yidhaaheen dab hala shido oo marka qiiqiisa ama iftiinkiisa la arko de waxa weeyaan taas dadka ay u ogaadaan oo salaadii laba yimaado muri oo dhan dee lama dooran in waxa weye faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi awalaa tabcasuuna miyaydaan dirahayn macnaa maa dirtaanba rajula nin oo yunaadi bisalaati u dhawaaqa salaadii oo maaba dirtaan dee intaad waxyaalaha kala sheegaysaan waa taladii uu soo jeediyey ra'yigiisii ruux dee dariiqadaa marayo dhawaaqayo oo dee asalaad asalaad ba odhanayo dadkii salaad uguma dhawaaqaya taas maxaa u diriradin kaaba dira rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ra-yin cumar oo musiibayna waxyaalahaas oo kale waa dad gaala caadaadkoodbe ayaa uu qaato wuxuu yihi yaa bilaalu bilaalow qumka istaago fanaadi dhawaaq bisalaati salaadii dadka ugu dhawaaq oo rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh arrinkan wuxuu yihi ka oo bal salaadii ugu dhawaaq buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh balxadiid kolley in yar baan ku yar joogsanaynaa waayo si aan de axaadiisa kale ay nooguba socoto in bal de in isagu halkan intaa wax dhaafsan ba marka dambe wuxuu galay unba axaadiisii kale aadaanka kuba tacalluqsanayd mid weeye horta bal manqabo weyne cumar way ugaba sugantao ee aan kuba tirinayno si dee uu lahaaba bal suyuudi baaba kitaab gaarana kuba ururiye muwaafaqaatu cumar waxyaaba isaga ra'yigiisiya si uu isagu soo jeediyey un markii dambena dee ama si sawaabkayd inuu waafaqay dee kuwana waxyigii baaba kuba yimi bal tanna waa kan rasuulka ilaahay qaatay in la dhawaaqo oo taasi way inooguba sugan tahay arrinta kale ku suganna rasuulka ilaahay waa joogaa saxaabadii kalena way joogaan waa la wada tashanaya oo kale bal umuuraha khaasatan muhimka ah in laga wada tashado oo ra'yi keliya una bal laga wada tashado iyadana taasi way noogaba sugantao dee ilaahay baaba dadka mu'miniinta sifaadkoodii muxuu kala dhigay wa amruhum shuura baynahum rasuulkii ilaahayna gaar ahaantiisa wuxuu ku yidhiba washaawirhum fi lmri bal atashaawir khaasatan umuuraha muhimka marka markay ummadda noqoto culimadu kolley istifaaqba weeye inay istixbaab ay tahay iyadoo amarkani uu amar iyo amarkana asalkiisu wujuub yahay si ay culimadu dee kuba tagaan mucdamkood iyo caamadooda xagga usuulka rasuulka ilaahayna amarkan laba amray washaawirhum fi lamri ayay bacd alculamaa yidhahdeen isaga gaar ahaantiisa waajib baaba kuba ahaa oo maala waa iyagoo siiqadan amarka eegayaan waxaa kaloo iyadana xadiidka kuba sugan waana fawaa'ido sharaxaan kasoo naqlinayo dadkii wada tashanayay inay uba haboon tahay ruux kastaa dee ra'yigiisia ah, xataa khadcaba haba noqdo yaan laba qaadanin be wixii bal isaga uu la ay la ahayd inuu sheego markaa saaxib almr waa ciddii kolba dee arrin ay kaba go-aysay ayaa markaa wuxuu isagu samaynayaa wixii ay maslaxadu ay u muuqato kollay dee malaa masalo khaasatan mucaasiriinta ama dadkii qarnigeena ay dee baxsiyaan barhkoodna waaban aragnay dadka dambe kutub gaara ay kuwa khaas yeeleen ashura waaban arknay mujalad laba ah ama ay si gaara ubaxsiyaan shuruud ma mulzima mise waxa weeyaan waa ruuxu iyadoo lala taliyey bu haddana dee araadi ka tegi karaa wax kaluu qaadan karaa mise dee ilzaam bay kuma tahi waa bala weliba intan mucaasiriinta arkay iyagoo dee buxuuf iyo waxyaale kaba diyaariye bal markaa wixii ay maslaxadu u arko ayuu qaadanayaa bu yihi bal taasi iyada waa mido waa xaggan shuuraad iyo waxyaalo arrinta kale xadiidka bal inooguba sugan rasuulka ilaahay horta waxa weeyaan madiine markay yimaadeen bu ay ahayd marka waxaan leenahay waktigaasna waxa inoogu sugan walaysa yunaadi biha axad salaada cidumayu dhawaaqayn marka waxa weeye untaas markii horeba horeysiiyey qabla alhijra ma jirin horta aadaankan machuudkaa mana jirin wax kaloo la isuguba dhawaaqo salaadii loogu dhawaaqa taasi may jirin waayo hadday taasi jirtay uhoreysay waxay noqon lahayd imaka wada iyo isu imaatinkan jireen lakiin waxaa jirta kollay aahaaraha qaarkood mid weyaan horta dee dadkeena beri qaarkood mashhuurka kuma ahayn oo kale oo markii cumar soo islaamay inuu yidhi oo bilaal ku yihi ardiga bilaal oo kale waxyaalahaasi wax la maaha waa wax jirana maaha oo bilaal oo aadaan iyo waxa lagu aadaami jiray waxoo dee dhawaaqa la qarin jiray oo markaasa la cadaysay waxyaalahaasi wax raadeey iyo asalla ma horta dee waxba kama jiraan taasi iyada waa mid lakiin waxaa jirta dee kutubta qaarkood waxyaala soo arooray oo ah si wax markii isrihii dabadeed uu jibriil baray rasuulka ilaahay aadaankii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh riwaayad qaarkood baa saa kuba yimi waxyaalaha jira bazaar kitaabkiisa dhacay oo ah in habeenkii micraajkii rasuulkii ilaahay markii dee jibriilna dee uu meelihii dad gaadi ama dee khalqiga kalaba meel aanay gaadhin uu laba gaadhay oo kale inuu malag ku soo baxay dee xijaab baa cibaaro saasaaba ahayd oo uu jibriil markii rasuulku weydiiyey yihi muxuu yahay uu yihi si aniga de anigu weligayba malagan maba arag maba garanayo tase malagii markaas uu allahu akbar allahu akbar yidho min waraa xijaabna waxa weeyaan de sadaq iyo adigu rumayn loo rumeeyey ana akbar iyo haddana ashhadu an laa ilaha illa lah o de tu sadaq laa ilaha ilaa ana iyo bal alfaada sidaasa ashhadu ana muxameda rasuul ahaa de run sheego anaa muxamed diray oo kale iyo waxyaalo sidaasa isaar kitaabkiisay dhacday lakiin nin kolley dadkii culimadu ay kadibka iyo beenta u nisbeeyeen sanadkiisa kuba sugan oo si habeenkaa rasuulka ilaahay uu maqlay halkaasoo dee malagaasa kuba dhawaaqe haddana tasdiiq min allahi subxaanaه watacaala min waraء اxijaab waa laftiga sia yimi kitaabka bazaar dhacaye lakin isaguna waxaan leenahay bal nin ku jira ziyad ibnu jarud kolley waa nin adigu kolley culimadu ay dacfigiisa bal waxaan leenahay kadibba loo nisbeeyo isaguna wax kasoo qaad maba laha waxaan leenahay markaa riwaayaadka iyo kuba yimi qabla alhijra in ay wax jireen ay soo arooreen ama dhulka lagu baray rasuulkii ilaahay ama habeenkaaba maqal haba noqoto waxyaala soo arooray way jiraane laakiin wixiiba waa wax aad iyo aad u wada daciifa wax xaggaa kaba suganna maba jirto xadiidkuna suino haddii kale mabay kulmeen oo isumaba yimaadeene bal waxaan leenahay waxyaalaha iyo riwaayaadkaasta hadda aragtaan waxyaalo imika wax la qaadan karaaba kuma jiraan baan leenahay ee bacd alhijra ayuu arrinkani ahaa taasba weeye taas iyada waa mida waa intan arrintan kale ah yaa bilaal qumfanadi bisalaatna se halkanba dee aimadii kitaabka sharxa ay yidhaaheen waxa weeya nuun maha macnuu aadaankii markaa in la jideeyey oo salaada u dhawaaqda inuu rasuulka ilaahay leeyahay allahu akbar allahu akbar shadon taab dheh taas weli may iman weli arrinteeda jideynteedu may jirin waa dhawaaq iyada caadi oo loo dhawaaqo salaadii oo dadkii la ogeysiiyo waktigii salaada inuu galay taasba weeye kolay halkana qadci aduu kaba soo naqlina wino kale waa mutacayin buu leeyahay waxaaba ka yar bas isnaada hadal ahaan intan arkay ibnu kahiir kitaab uu leeyahay oo dhawaan la madbuceeyey wixii laga hayay waa kitaab kolley dee qayim u ahay lakiin markii horeba xayaatadiisii kitaabka wixii dee kaba muuqday wax yaroo kooban bay ahayd malaa intuu iyo goor bidaayaha iyo tafsiirkii waa celiya alaxkaam alkabiir iyo alaxkaam alkubra iyo waxaa la helay malaa mujalad aadaan ka bilaabma ilaa salaad meela ka gaadho oo dee saddex mujalad ay kuba madbaceeyeen waxaana la ogaa dee xaafid maxajariya ay ogaayeen tahaaro oo uu saddex mujalad kaba dhigayna inuu tabiidiyo laakiin taasna wax ka dambeeyey waktigaasba lama hayn qarnigii sagaalaadba lama hayn eh bal waxaa lahay kitaabkiisaasba wuxuu kuba yidhaahaa arrinku waxa weeye waktiga salaada ogeysii oo waxa weeyaan waaba iyadoo bal matalan wuxuu odhanayay waa su ka cabiray kollay dee mana jasmin kara taase الصلاaة jamica si dee ciida oo kale iyo awqaadaha uu rasuulka ilaahay doonayo dadka inuu soo ururiyo oo kale dadka isu yimaadaan ama waxyo caam oo yimi ama xadaث daari oo kale iyo umuurihii dadka looguma yeedhi jiray ciidaha iyo taas oo kaleaba dadka aلصalaaةu jaamica iyo waxyaalahaas baabay ahaydba waa sida wuxuu leeyahy siiradiisa iyo axaadiia qaarkoodba aan kuba garanayno taasba e markaa macnuu ma aha un qum fanaadi bsalaat aadaankan machuudka a ah maaha kaasi waa dambeeyey cabdillahi ibnu zayd saxaabi la yidhaah baa manaam kuma arkay cumarna waaba dee markii dambe yihi waan arkaybay laakiin isagaa ugu horeeyey taas oo kale rasuulkii ilahina ama ijtihaad haba noqotay ama waxyo kii buu qaaday oo dee uu yihi bilaal u sheeg sheeg isaga kaa dhawaaq dheer aadaankaa dambe markaasuu jidaysmay waana inoo dambeeyaaye halkani waa dhawaaq bal masalan salaadii loo dhawaaqa uun waxaana bayhaqa sunantiisaba dhacday inuu ruux bixi jiray oo asalaat asalaat sida dee malaha waqtiyadeena dadka qaarkood magaalooyinkeenaba in marka daakiraada iyo dadkii dariiqada mari jiray dadka toosin jiray dhawaaqi jiray oo kale asalaat asalaat bayhaqi sunantiisay dhacday in lama odhanayo taasna ay culays kuma keentay dadkii waa ruux soconaya asalaat asalaat leh markii dambaa dee ta adigu tashriica aadaanku yime laakiin arrinkani istaag oo salaada u dhawaaq waa dhawaaq caadi o sa asalaat iyadoo la yidhaha ama asalaatu jaamica la yidhahaya lakin may ahayn alfaadan aadaanka xadiis bal markaa intaa weeye ama alfaada iya way inoo dambaysaaba ya bilaalo qum fanaadi bisalaati markaa bilaal doorashadan rasuulka ilaahay doortay ee uu isagu yidhi dhawaaqna kollay waxa ay tahayba in bilaal dhawaaq aad bu u dhawaaq dheera oo xadiiska cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabi markuu arkay manaamkii ee rasuulku yihi waa ru'yo xaqa ayaa muxuu ku yihi alqihi calىa bilaalin fainahu anda minka sawtan minka bilaal u sheeg sheeg oo kelimaadkaa aada aragtay u sheeg sheeg isaguna ha ku dhawaaqo isagaa kaa dhawaaq dheer andana arfacu sawtan waa lagu fasiray adyab iyo axsanna waa laguma fasiray markaa dee dhawaaqiisii dheeraa ama aada u fiicnaa ayaa rasuulka ilaahi salawaat llahi wasalaamu aleyh taa uba doortay waana saa uu yihi isagoo saaxib aan u aadaamin ee uu yihi bilaal u sheeg sheeg waxaan intaasi ku cileeyo marka tanna waa taas oo kale arrin kalaa jirto kolley dee dadka caamadahaba waa maqleen laakiin waqtiyadeedna dee umuurahan qisooyinkii iyo waxyaalihii la isaga warrami jirayo dadkii hore kuwa badnaayeen oo imika markay yaraadeen inta badan inaan la maqlin baaba jirta lafti ah sinu bilaalin me cind allahi shin bilaal siinkiisu ilaahay agtiisa shiin buu ku yahay la maqal oo dadkii hore de lakin xataa dee dad orhanaya waad maqli jirtay lakin waktigeena dee umur waxaan filaya in iskaba koobteen macnuna markaa ujeedada maxay tahay bilaal markan uu ashhadu leeyahay wuxuu odhanayay ashadu oo shiinkaanu karayno siin buu la imanayay markaasaa rasuulku yidhi siinkaa bilaal ilaahay agtiisa shiin buu ku yahay kutub bay dhacday waaweyn oo ibnu qudaame muqnigiisan kitaabkan ayaa isagoo ruwiya kaba cabiraya sa ku sugan weeye saasaa la wariyey nin ay isagu adeer walaalkii dhalay oo kitaabkiisa muqnico sharxu kabiir la yidhahdo imaka mala sidoomiye mujaladba lagu madbuceeyey sharxiisa weyn marka ay insaafka iyo kitaabka ay wada socdaan labiya soddon baan filaya waa ibnu akhi kolkol dee beryihii horena waa la wada madbaceeyo ibnay qudaame iyo magac saasay ku madbaceeyeene lakiin adeer buu yahay ninkan muqnigala adeer u ah ninka sharxa weyn leh isaga naftiisana waa cibaaradii dee adeerkii ubaaba dhacday oo xadiid bay usoo qaateen lakiin waxaan leenahay xadiidku xasal u leeyahy ma jirto taasna mama jirto bilaalna waa kan rasuulka ilaahay le fa inahu andaa sawta minka isagaa kaa dhawaaq dheeraa kaasna asal ma laha bal ibnu kahiir iyo bidaayihiisa waa soo naqliyaan saaxibu matala maqasid alxasan iyo kashfu lkhafa iyana way soo naqliyaan bal waxaan leenahay taasna xadiid rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh maaha bilaalla iyaduna taasna may jirin bal kaasna hala ogaado uno asal ma laha kaasna <clears throat> ya bilaal qumsi naadi bisalaat <clears throat> baabulmri bishafci aadaani wa itaari liqaama hadakani baabulmri amarka baabkiisii weeye bishafci aadaani aadaankii oo la laba laba laga dhigo iyo wa itaar liqaamati iqaamadii oo hal hal lagaba dhigo bal amarkii taa laysba amray iyo wixii kuba yimi baabkiisii weeye xadaثna <clears throat> khlف بن هishami qala xadaثna xmad بن زayd xa وxadaثna yaحya بن yaحyى qala akbarana ismاعيل بن culayaةa جamيعا عan khالد الxadاء عan abi qilاabata عan anasi qala anahu qaal horaynu usoo aragnay sanadka o dhan ba wuxuu yihi anas ibn malik umira waxaa la amray bilaalun bilaal baa la amray an yashfaca inuu shafci ama laba laba kaba dhigo manaa yati bihi masna masna weeye laba laba ulaba yimaado aladaana adaanka waa la amray cidda amartay waa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu alayh siiqadana umira fulan <clears throat> ama saxaabi markuu yidhaha umirna bikada iyo nuhina can kada iyo ee lafdi ahaan haddii aanay rafci kuba sugnayn xagga xukumka iyo macnaha waa xadiid marfuuca uun cidda amartay waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrinkuna waa arrin sharciya kolleyna kutubulmusalax waatay dee markaa tarjamo gaaraabay uba dhigtaan waxyaalaha ama alfaadaha xukum ahaan marfuuc kuba lafdigoodu yaanu marfuucba ahaanin tana kamidba weeye rasuulkii ilahay baa amray weeye salawaat ullaahi wasalaamu calayh mawquuf mahastay bacdigood sheegteen umira bilaalun an yashfaca inuu la shafci ka yeelo macnaha laba laba kaba dhigo aladaana adaanka waa adaankii laba laba uu laba imanaya bal takbiirtii oo walow dee ay afarba tahay ta hore allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxba inoo dambeeya waa tan labada shahaado ama shahaadateynka oo kale xaya calى الصalaati iyo xaya calى الfalax umuurahaas oo dhan dee tawxiidka ugu dambeeya mooyaane adaankii shafci weeye laba laba loolaba imanaya kolley khilaaf baa jiray markii hore oo bacda salaf oo mid mid lakiin waa waxa markii dambeba iyo beryihii dambeba dee laisku waafaqay adaan kitaaba weeye walo takbiirta hore hadal inooguma iman doono ma laba mise waa afar iyada ay wax inoo dambeyso xadiidka abumaxduure markan gaadhina aan arki doono biidn tacaala haddaba taasaa la amray wayutira iqaamata iqaamadiina uu mid mid kaba dhigo macnaa ya'ti biha witran walaa yusaniiha ulama yimaado mid mid eanu laba laba kaba dhigin sida aadaanka oo markaa iqaamadii xadiidka waxbaa laynoogaba soo reebi doonaa wabatan zaada yaxya yaxya wuxuu siyaadiyey fii xadiidihi xadiidkiisa can ibni culayata macnaa xadiidka in khalaf ibnu hishaam maxamed ibnu zayd buu kaba wariyey laakiin sheekh labaad baa muslim lahaa yaxya ibnu yaxya oo ismaaciil ibnu culaye kaba wariyey qolada hore kuma sugne riwaayadan yaxya can ismaaciil ayaa wuxuu siyaadiyey faxadatu bihi ayuba ibnu culaya odhanaya xadiidkana khaalid اlxada ayuu kaba maqlay xadiidkii uu khaalid kaba maqlay buu ayub sakhtiyani u sheegay xadiidkan uu saa ugaba maqlay markaasaa faqaala wuxuu yihi ila اliqaamata waa de xadiidkii marfuuca ahaa صaxiixa labadaba way dhaceen macnuhuna waa maxay ilaa lafda iqaamati lafdiga iqaamada mooyaane inta kale waa markaa la midaynaya mid mid baa lagaba dhigaya oo markaa macnaha waa intan dambe wayutira iqaamata ila iqaamata manaa ilaa lafda iqaamati lafdigan qad qaamat الsalaatu iqaamada marka ay tahay laba weeye ee iyadu mid keliya maaha laba goor baa la odhanaya oo waa lagu celinaya laakiin inta kale xaya calى الصلاة xaya calى الفلاح shahaadateynkii bal umuuraha takbiirta xagga hore iyo ta dambe bal kuwaasi lakin waxa weeye inta kale iyo aqlabkoodu waa hal halkaa keliya faqaala ila iqaamata iqaamadii un mooye bal markaa xadiidka iyada ta inoogu sugan adaanka marka ay tahay alfaadihiisu waa taa xadiidku inay shafci tahay ama laba laba ay tahay ayaa inooguba sugan in sha allahu tacaala takbiirta xagga hore wax ku jiraan arki doonaa bal xadiis baa inoo iman doona saxiixa muslim kuba sugan abi maxduure xadiiskiisa ayaan arki doonaa iyada taasi iyada waa mid weeye kolleyna culimada waxaan filayaa takbiirta hore mooyaan oo sida dee imaam malik oo kale ama maalikiyadu ay laba ka dhigayaan aadaanka mooyaane oo kolley xujadooduna xadiid kitaabkan ay kuba sugnaan mooyaane waxa kale inay shafci tahay khilaaf kama taagno waaba taas oo kale khilaafkoodu waxa weeye un xagga aadaanka tarjiic ma jiraa mise ma jiro kitaabkaan caawa ku arki doonaa insha allahu tacaala arrinta kalena waxa weeyaan oo kale iyo takbiirtaa xagga hore ma afar baa mise waa laba labada arrimood bay noqon xaggan kale iqaamada kolley khilaafkeedu waasic weeye oo xadiidii walow aanu intaa muslim xadfay guud ahaan oonu sheegin waxa weeye laakiin de asxaaba sunan yo ay wariyeen iqaamadoo sidan aadaabko dhawaaqun baa ka yar tarjiicun baanay lahayne alfaadu ay intan yihiin way dee sooba aroortay ama rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xaggiisa way noogaba timi xadiidkan aan haynaana waxaaba weeyaane saxiixayn isagu dhacay waa in iyada mid mid lagaba dhigayo bal mid middii markaa waxay noqon lagaba dhigayo waxa ay tahay laftiga qad qaamati salaatu mooye bal marka haddii taa la yidhaaho iqaamadii alfaadadii koob iyo toban bay noqon allahu akbar allahu akbarta hore ayuun baaba laba goor noqonaysa waxa weeye lakin intii kale de waaba taa mid mid kolley halkana waa arrin la odhan karo kol haddii ay tahay de wayutir aliqaama waxay keenaysay allahu akbartaasna mid keliya in lagaba dhigo ta hore iyo ta dambaba in lagaba dhigo qad qaamat salaadna bal xadiidkaa kaba soo reebeen riwaayada hore mid in lagaba dhigo dee imaam malikiyaba mid keliya ayay ayuu kuba tegeyba oo malaa istisnaan baan agtiisa kuba sugnaan ama taa horunbay kuba kaaftoomeen wuxuu adigu taasna kolley halkan iyadoo culimadu ay allahu akbar allahu akbar laba u doortaan in ay laba tahay oonay mid keliya ahayn ya wuxuu leeyahi nawowi halkan kolley taa waxaan kaga jawaabeynaa allahu akbar allahu akbar suura tasniyaha laba lahaatee lakiin aadaankii afartaa markanu eegno ifraad bay noqonaysaa aadaankii afar buu ahaa halkan labay noqotay marka kaa u eegno itaar baabay noqonaysaa saa daraaddeed baaba wuxuu leeyahy waxay yidhaahaan walow asxaabtii ashaaficiye uu tiirinayo inay muadinka ay mustaxab u tahay inuu labada takbiiro nafas keliya isku raaciyo macnaa inuu kala gooyo allahu akbar oo uu kala gooyo haddana allahu akbar yidhaaha ma haboona ee takbiir labada takbiiro inuu nafas keliya isku raaciyo israaciyo oo bal mثalا markaa suuro keliya ayaaba yeelanayaan saasaaba de bal mثalا muhim o fayaqula في awl اadاni allahu akbar allahu akbar binafsin waaxid marka dambena ta dambena iyadana uu ku idhaa labada kalena nafas keliya iskuma raaciyo bal umuuraha bal halkan welina waxyaale way inoo dambeeyaan lakin inta halkan inooguma sugan marka la eegana jumhuur اculama madhabtoodu san xadiidku imika inooguba yimi oo iqaamada in mid mid lagaba dhigayo ayay kuba tegeen waana si dee labada xaram oo kale iyo bilaadii islaamka inteedii badnaydba arrintoodu ay ahaydba ay ahayd waanay jiraan dawaaif culimada kaba mida islaamka oo iyaguna toddobiyo toban kelima gaadhsiiya iqaamada ee bal taas marka kalaan yar eegi doona in sha allahu taعala وxadثna isحاq بن ibrahيm الحنظلي qال أخbarana cabdالواhب الثقفي qال xadثna khالد الحdاw عن أbي qلابة عن أنس بن مالك qال أنه qاal ذakruu waxay صaxaabadii hadal qaadeen an yuclimuu waqt الصلاaةi bشhay an yuclimuu macnaa waa inay calaameeyaan oy calaamo u yeelaan waqt الصلاaةi bshayin shay calaamo ugaba dhigaan o yuclimuu macnaa ay yajcalu lahu calaamatan yucrafu biha calaamo laguma garto inay waktigii salaada u yeelaan bay dooneen bal macnaa wax calaamo ay unoqoto dee ay ogaadaan si dadku ay u wada iman karaan yuclimu markaa waa min alcalaama in imaka macnaa waqtigii salaada ay shay calaamo ugaba yeelaan lagu garto ee waana tan umuurihii ay markii horeba soo qaadeen oo yacrifuunahu shaygaas ay garanayaan oo dee la dareemayo oo markaa dadki ay ogaanayaan waqtigii salaada inuu galay fadakaruu waxay barhkood ba de waa aaraadii lasoo jeediyey waxay sheegeen oo barhkood sheegeen an yunawiruu inay iftiimiyaan yunawiruu macanaa dee nuur ay u yeelaan waya naara naar dab ay iftiimiyaan oo dabkaas de ama maalintiina malaa qeyq buu noqon habeenkiina iftiinkiisa saaba la arki oo lagu garto <coughs> aw yadribu amase ay garaacaan naaquusan jaras barhkood baa iyaguna ra'yigan soo jeediyey fa umira bilaalun bilaal baa waxaa la amray an yashfaca alaadaana wayutira liqaamata xadiidka daahirkiisu waa markii umuuraha la isweydiiyeyba in bilaal markaa la amray waana taa markaa hore aan idhi ama xadiidkii hore aan kusoo maray rasuulku inuu yihi markii awalaad tabcathuuna rajula yunaadi bisalaat oan lena waa dhawaaq caadiya ah, une alfaadahan aadaanka may ahayn rasuulku uu ku yihi yaa bilaalu qum fanaadi bisalaat kalaynayn waana bukhaari mastan si ku dhow baaba dhacday e waxun bay halkan kuba xambaarantay inay axaadiista waan isu wada geysanaynaa ru'yada aadaankuna waktigan way kaba dambeysay oo majliskan may ahayn waxyaalahan la isweydiinayay bal laakiin dabadeed un bay dhacday oo isaguba majliska waa joogay umuurahana isagoo kaba fikirayo taas ayaaba ilaahayna dee ru'yadan iyaduba qaybihii waxyiga kaba mida ama juz min ajzaa nubuwa siduu rasuulku yihi ayaaba lagu tusay rasuulka ilahina waa ru'yo xaqa ayuu yihi bal markaa waxay tahay waa taa dabadeed iyo markii aadaanka la jideeyey maha markan une ayaa bilaal la amray an yashfaca aadaana wayutira iqaamata وxadثnي محamed بن xاtimi qala xadaثna bahs qala xadaثna وhayb qala xadaثna khالd الxada bhada الاسناadi oo maxaanu ku yihi lama kahura الnaasu dadku markay bateen ayay dakaruu bal ka faaloodeen oy xuseen oy hadal qaadeen ay yuclimuu inay calaamo salaada u yeelaan waktigeeda bimili xadiiث ثaqafiyi ثaqafi xadiiskiisana aan kaba soo baxnay mid laba mida غayra anahu qaala wuxuu yihi an yuuruu naaran halkaa an yunawiruu bedelkeeda ayaa an yuru bay ahayd yuruna ay shidaan weeye taa hore ay iftiimiyaan baan ku laqbaynay tadna waa shiditaankii afara'aytum naar alati tunturun way oo maala ah, de waa shiditaanka awra naara macnaa yuri wuu shidayba weeye marka dab inay shidaan ayay barhkood soo qaadeen barh baa yidhi naaquusan garaacna kuwa buuq ba yidhaha ma qarni mithla qarni yahuud de waana taa markaa hore dhawaaq uu kuba bilaabmay haddana dee kollay waktigoo dheeraan ayaaba aadaankiina la jideeyey وxadثnي عbayd للh بن cمر الqwاriyiniy qال xadثna cabdالوارث بن سعيid وعبدالوهاaب بن cabdالمجيد qال xadثna أيوب عن أbي qلابة عن أنس qال أنه qاal umira بlاal بlاal ba waxa la أmray rasuulka ilaahay baana أmray an yashfaca اlأdaana adaanka inuu shafci kaba yeelo wayutira uu witri kaba dhigo aliqaamata iqaamada adaanka waxa shafci loogaba yeelayaana dee isaga dad maqan ayaa loogu yeedhaya lagu ogeysiinaya waa celcelin lakiin iqaamadii waa dee dadkii xaadiriinta unbaaba salaadii in la gelayo lagu ogeysiinaya saas baana dhawaaqa sare loogu qaadaya dhawaaqeedu laakiin uu ka gaaban yahayba isagaa si degan oo tarasul ku sugan iyo loolaba imanaya iyadana alfaadaha iyo kelimaadka la isba raacraacinaya si bal matalan kuba timi weeye marka iyada takraarkeedaan loo baahnayn isaga lakiin takraarka arintaa daraaddeed looguma baahnaa taas bay ti baabu sifati adaani adaanka sifadiisa baabkii weeye oo bal maca kayfiyada ama sifada aadaanku leeyahay dee kollayna isnaga xadiis baa inoo iman axaadiisna intan way kaba badan tahayba kolleyna markan axaadiiska halkan aan ku hayna iyo axaadiista asxaabu sunan ay wariyeen iyo umuuraha marka laysu wadageeyana de waxaa inoo soo wada baxaya bal riwaayaadka iyo taas bal in maala bilowgii iyo alfaadan iyo aragtidii cabdillahi ibn zayd ibn cabdirabi iyo taasna halkan inoogumu sugno dee kitaabkan iyada axaadiia kumay warin bukhaari iyo muslimba may warin lakiin asxaabu sunan iyo axmed iyoba iyagu wariyo kolley riwaayaat kala duwan ayaa inaga maqan lakiin khulaasadoodu un baaban halkan iyo qayba wixii aan kaba ishaari karno un baaban sheegaynaa oo kale marka waxa uhi kolley qolooyinkiina hayse sharaxana markuu cabdالlahi بن zayd waa meelaha ugu horeeya ayuu tirmidi kaba soo naqliyay cabdالlahi بن zayd بن cabdirabi habeen horena waan soo sheegay markaan cabdالlahi بن zayd بن caasim habeen dhaweyna soo haynay waysada dhexdeedii xadiidka aadaanka un mooyaane wax kale uu rasuulka ilaahay xaggiisa kaba sugani ma jirto bal waana sa kolley bukhaarina lagaba soo naqliye lakin dee axaadiis dhowr oo kale way jiraan oo idlaaqeeda taas ma aha oo dee imaam axmed baaba markaa kolley iyo keyrkiiba axaadiis kale uu leeyahay way kuba sugan tahay ee waxaan leeyahay un bal idlaaq ah u qaadanina taas xadaثnي abu غسان المسمعي مالك بن cabdالواحد وإسحاq بن إبراهيم qala abu غسان xadaثna mعاad وqala isحاq waa ti isحاq arintiisa أخbarana mعاad بن هisham صاaxiب الdstawaiyi dastawai صaaxibkeeda ahaa raggan kolley inta hore waa rag aynu soo aragnay halkaa ilaa aan ku joogo cibaaradan صaaxiب dastawaaina ma garan karo say idin xarakeysantahay aniga sidaasa iya xarakeysanaya lakin sidaasaa sawaaba oo saaxibi way jiran tahay oo mucaad sifo uma aha ee aabbihiisa bay sifadiisa tahay bal shafaaco markaan kusoo jirnaabad matega umuur saasa kusoo aragnay matega kitaabka axaadiisa shafaacada mid kamida markaan soo haynay baan soo aragnay hishaam dastawa-ina hishaam ibn abi cabdillahi sambar kollay horeynu usoo aragno nin caalimo imaamu caabida buu ahaa ee dastawaa asalka horey leeyihin addastawaa kolkol dastawaaniyiina way dhahaan hamsada bedelkeeda nuun ee waa bilaad ahwaas la odhanayo kollay bilaada faariska oo mid ahayd kura iyo mandiqo kaba mida dasta waa la odranayey isaguna halkaa maba deganayn e dhar halkaa laga keeni jiray buu iibin jiray oo markaa tan baa deeta nisbada loogu nisbeeyey eh. waxaan leenahay nisbada waxaa le waalidka hishaam baa leh saa daraaddeed saaxibu lama aqriyayo iyadoo mucaad sifo loogaba dhigayo ee eh, saaxibi ayuunbaaba la aqriyaya haddii xataa kutubtiina qaar ay xarakadaasi dhacday saaxibu iyo kolley ma toosnaanayso ee saaxibi un noqonaysaa horada kitaabka aan kusoo aragnay waxadathani abi isagii baa lamala axaadiis kalena way la socoto aabahayba ii warami mucaad ibnu hishaam baa loo hishaam buu sheegaya can camir اaxwali camr ibn cabdilwaxid alaxwal ayuu igaba waramay kale waa nin saduuqo aduu kitaabkana xadiidkana waa ku leeyay can makxuulin makxuul ashamiy waa nin aduu koley faqiih ahaa caalimna ahaa reer shama ah taabiciya kolley axaadiis kala duwanna irsaalin jirayba can cabdillahi bni muxayrizin isaga horey usoo maray ninkaa caalimka caabidka ahaa can abi maxduurata abi maxduura waa saxaabi xadiidkan unbuu kitaabka ku leeyahay xadiid labaad kuba ma abu maxduura waana muadinkii rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh markay noqoto maka ay noqoto ah, waxa weeyaan isaga muadinkii barkood baa yidhaah magaciisu samuur u ahaa kuwa aws bay yidhaaheen kuwa jaabir bay yidhaaheen nin aad u dhawaaq dheer aadna u cod fiican markii dambena dadkii tafirtiisa ay kala dhaxleen aadaanka maka dee qarniyo ayaabu ahaayo waa nin qurayshoo reer bani jumaxa kolley sanadii sideedaada hijrada xunayn waqtiyadeedii ama dagaalkii xunayn markuu dhacay dabadeed ayaaba islaamkiisu ahaa rasuulkuna taasi ku ogaaday oo iyagoo adinkii rasuulka oo iyadoo aadaan ay maqleen oo isagiiyo dhallinyaro kale oo reer maki ay intay meel joogaan ay canjilayaan mu-adinkiio ayuu ugu dhawaaq dheeraano adigoo rasuulka ilaahay baa uma yeedhay aadaankii buu baray aadaankiina dee markii horena hadda islaamkiisu de waktiyadaas baabu ahaayo bal rasuulka ilahay nacaybkiisa iyo waxyaalahaasi waa kuma badnaayeen laakiin markii dambe ilahay wixiiba kaba kaxeeyey oo adigu bal waxa weya aadaankii makana rasuulka ilaahay baaba isaga uba diray inuu muadin kaba noqdo abu maxdura ana nabiy llahi salى الlahu عalيه wasalam nabigii ilaahay callamahu uu baray hada aadaana aadaankan buu baray oo ah allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu ana muxamada rasuul الlah ashhadu ana muxamada rasuul الlah uma yacuudu markaasuu laabmayaayo fayaqulu wuxuu odhan haddana ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu ana muxamada rasuul الlah ashhadu ana muxamada rasuul الlah xaya calى الصalaati xaya alى maratayn xaya calى اlfalaaxi maratayn zaada isxaaqu isxaaq wuxuu siyaadiyey waa riwaayadiisa allahu akbar allahu akbar waa titimadii aadaanka laa ilaha ila اllah xadiidku sifadii aadaanka xadiidkana inoogaba sugan axkaamo aadaan iyo waxyaalo way inoo dambeeyaan boo kala duwan oo dee casharku waa inoo socon doonaa oo caawa un kolley kuma dhamaynayno waxa weeyaan bal abu maxduure aadaankiisii weeye ta ugu horeysa allahu akbar allahu akbar muslim nusqooyinkiisa inteeda badan san baa dhacday laba goor baa dhacday laakiin xadiidkan iyadoo muslim lala wadaagsaday rijaashiisana lala wadaagsaday waxaa dhacay afar goor baaba dhacay welibana nusqooyinka muslim barhkoodna way dhaceen afartaa goor way dhaceen bal kolleyna waa aimada qaar waxay raajax yeelaan sida ibn اlqadan oo kale saaxib اlwahm walihaam kitaabkiisa bayaan اlwahm walihaam oo kale riwaayada afarta ayuu raajax yeelaa isagoo sheekhyadii kale xadiidka wariyey qolooyinkan kaba wariyey tatabucaya oo inay afartaa tahay calى kuli xaalin bal sana xadiidka nusqooyinka muslim inteeda badan waatay noo dhacday in malikiyadna waaba qowlkoodo inay takbiirta hore laba ayay kaba dhigaan inta kale waaba caadi taasi iyadu waa mid e eh, lakin waxaan leenahay de xadiidkan dadkii kale laba wadaagsanya bal nusqooyinka muslim qaarkood iyo takbiirta afartii uu dhacayo bal takbiirtaas walow de taqyudin ibnu taymiya yidhaaho dee labada xaalaba waa laba xaalo oo jaa-isa sifaadkii rasuulka ilaahay lainooga soo naqliyey aadaan iyo iqaamaba waa sifaad wada banaanun arinku waxa weeyaan keebaa mudan mid kasta adan waa ku ansaxaya iqamana waa ku ansaxaysa keebaa awlaa keebaa raajixa ama sida kale wixii waa wax dee shay wada jaa-isa wax la isku khilaafo dee beri qaarkoodna manaadiqda qaarkood barigaha uga badnaatee kol kolba iqaamada afara iyo waa afar may alfaadaheeda waa la labaynaya iyo waa witri dhici karta in dagaal kala dhaco oo laisku dilo dhig laiskaga daadiyo waaba arrin saas oo kaleo had iyo goor waa tacasubka aada u madmuumka ahaa ee waxyaala dhacay manaadiqda sharqigay uma badnaayna umuurahaasi oo bal mثalا haddaba arrin kalena jirta xadiidka ufiirsadaa wuxuu yihi oo rasuulka ilaahay baray ashhadu an laa ilaha ilah ashhadu an laa ilaha illa اllah haddana markuu afar goortii midba labadii sheegay ayaa muxuu yihi uma yacuudu wuu laamayaayo fayaqulu muxuu odhan ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana muxamada rasul ashhadu ana muxamada rasuulah macnaa waxa weeye adaanka abumaxduura waatay noogu sugan waa arrinkan ay culimadu ka cabireen atarjiic tarjiix ay cabiraan tarjiixna macnaheedu waxa weeye marka hore muadinku intaanu labada shahaado ku dhawaaqin hoos ahaan buu labadoodiiba ula imanayaa hoos ahaan buu ulaba imanayaa markaasuu haddana dib ugu noqonaya isagoo dhawaaqii sare u qaadaya taas baa tarjiix idhaah waa inuu labada shahaado sawdkii hoos uguma dhigo isagoo labadiiba laba imanaya dhawaaqa dheere u waadaamayaanu ku dhawaaqay dee agtiisa dadka ku haba maqleen dabadeed buu ku celinayaayo uu sare u qaadayaa labadiiba taas baa tarjiic lagu magacaaba xagga aadaanka xadiidkan abu maxduura ayay inooguma sugan tahay kolley xadiidkii cabdillaahi ibnu zayd ee bal matalan taa kumay sugnayn tan baana ka dambayso dee dhowr sannadood ama toddoba sanadood way uba dhexaysay aadankii bilaal ee xadiidkii cabdullahi ibnu zayd waafaqsanaana tarjiicu kumuu iman xadiidka abumaxduuru kuma yime bal waxaan leenahay walow madhabu ay khilaafsan yihiin oo dee shaaficiyada iyo maalikiyada ayaa doorta tarjiica doorta xanafiyadu iyago tarjiic kuma sugna axmedna labada xaalaba waa banaan yahi lakiin wuxuu raajax yeelaanuun aadaankii bilaal oo ah aan tarjiic lahayn buu raajax yeelaa uu kaba dhigay laakiin labadaba sunno ayuu kaba dhigaa eh, bal waxaan leenahay tarjiici waa shay noo suganoo aadaankii haddii la tarjiixiy tarjiica lalaba yimaado iyo haddii laga daayo aadaankii bilaal ama cabdillah ibnu zayd bilaal ku aadaamaya iyo aadaankan abumaxduure ay ku kala sugan yihiin labaduna way inoo sugan yihiin labaduna shay jaa-iza weeye ee eh, laakiin ikhtiyaaraadka aimada ayaa kala duwan bal waa laakiin shay sunno ah ha ogaadeen muadiniintu un bal markaa shay sunno ah oo taas laguma celinayo waa shay jira weeye barhkood ay kaba dhigaan ikhlaaska iyo waxyaalahaas si usoo xaadirsado tan ee laakiin xadiidkan marjuuc inoogu su maxduur inoogu sugan waana xadiidkaa saxiixa ee muslim wariyey inta kale wa wax kale oo aan kuba joogsanaa ma jirto halkan waxaa kuba sugnayd oo asxaabu sunan xadiidka ay la wariyeen iqaamadana waa baray muslim waa xadfay oo ma jirto ibnu taymiya kaba dhacday khaasatan risaaladiisan uu kagaba hadlaya umuurahan aan kaley tacliiqa yar iyo ama taqi adigu taxqiiqaan kaba cabirayo takhriijkeeda iyo tacliiqeeda lahaaye ee kaley madbacaysnayd ayuu kaba cabiray inuu muslim u wada tiriye lakiin muslim iqaamadu may dhicin asxaabu suna may dhacday oo iqaamaduna lakin xadiidka abumaxduuro saa ku timi waa shafci baa ku timi intan aadaankoon tarjiica lahayn saa daraadeed waxaa sunanta dhacday aadaanka kelimaadkiisuna waa sagaal iyo toban iqaamada kelimaadkeedna oo toddobiyo toban oo markaa xadiidkana waxaa dhacay iqaamadeedi la socotay waxay ahayd in inta aadaanka un oo tarjiica laga reebo shahaadadan hoos loo dhigayo un baa laga reebaya intii kale isku mid bay ahayn iyagana maxaa usoo baxay qad qaamati salaadna way kusoo korodhay sidaa daraaddeed midna sagaal iyo toban kelim uu noqday midna toddobiyo toban kelim isaguna waxaan leenahay waa sida xanafiyadii ay qaateen be labada xaalaba waa banaayina lakin madhabta shaaficiy oo kale markaan eegno in aadaankana aadaankii abimaxduure ayuu madhabka kuma sugan in xagga iqaamadana iqaamadii bilaal oo aan lahayn itaarka aynu kuma soo maray umira bilaal an yashuf ala ayaa kuma sugan oo labadee oo laysu geeyey weye ibnu khuseyme imaam la idhaayo de waa nin mujtahida muxaditha imaam la'ima xagga madhab ahaana dee waxaa lagu tiriyaa walow dee ikhtiyaaraadkiisa iyo ijtihaadaadkiisa si muxadisiinta uleeyahy lakin madhab ahaan marka la eego dee shaaficiyaa laguma tiriyaa isaga iyo ibnmndir iyo ibn xibaan iyo raggaasan isaga wuxuu dhaha yaan talfiq lagu samayn wuxuu leeyahy haddii aadaanka abumaxduuro la qaato iqaamadana hala shafciyo haddii aadaankan kale la qaatona bal matalan aan tarjica lahayna iqaamada hala witriyo ujeedadu labada aadaantisna haloo kala duwe bal waxaan leenahay axwaalaha dhamiba waa wax wada jaa waa keebaa mudan arrinkana waxaa kuma sugan baan leynay san dee madhabka oo kale iyo taas iyo adi kolley maalikiyeedna waa arrintooda way imanaysaa isku mid bay noqonayaane in labadaa aadaan la geeyey aadaankiiyo iqaamadii la geeyo midba gees lagaba qaatay tanna dee rasuulka ilaahay hortiisa lagaba aqiimi jiray malaa taas bay u ictibaariyeen bal adigu taa wey bab istixbaabiyo kolley sharax halkan iyo kalaam dheer iyo in san alfaadahan aadaamku ay dee qawaacid waaweyn oo qawaaciddii iimaanka iyo umuura iyo ay ku wada kulansanaysiyo ayaa waxyaala iguma sugnay lakiin wakti baan uhayn barhkoodna ay kaba dheeraaynta hadalkood baabu istixbaabi itikaadi muadinayni lilmasjid lwaaxidi hada kani baabu istixbaabi muadinayni ama istixbaabi itikaadi muadinayni laba muadin in la yeesho lilmasjid اlwaaxidi masaajid keliya laba muadin uu yeeshaba istixbaabkeed taas baabkiisii weeyaba xadaثana بn نmayri qala xadaثana abi mحamed ibn cabd لlahi بn نmayr dhab ahaan aabaha aya ina نmayrehe qala xadaثana cubayd الlahi can naafici can ibni cmara qala anahu qaal oo cubaydllahina hore inuu soo marre lakin kolley waa nin caalimo siqa ahaaye dee inaa ogaataan markuu siyaalahan waayo rag kale ayaa wada ishtibaah ninkan naafic ka oranaya waa cubaydullahi ibn cumar ibn xafs ibn caas ibn cumar ibn khadaab waa qoyskan markaa cumar ibn khadaab ama al ibn cumar weeye sikaaru taabiciinna weeye ayaa muxuu yihi ibn cumar qaala kana lirasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay waxa u sugnaa muadinaani laba muadin waa madine markaan eegno weeye iyo masjidkiisa markaan eegno laba muadin buu lahaa waqti keliya ee kuwaas khaasatan salaada subax oo kale iyo kuwa kulmayey taas buu lahaa maha macnuhu rasuulka ilaahay intaasun bula ba muadinkii reer maka weeye nin sacdulqarad la odhanayay quba waa ka aadaamay waqtigii rasuulka markii dambena rasuulka ilaahay dabadi dee bilaal waa tegay oo madiine waa kaba tegay isagaa laba soo raro masaajidkii rasuulka loo soo raray waa rasuulka ilaahay dabadiie e laakiin waa madine iyo masjidkiisa weeye wakti keliya labada muadin baabu lahaa bilaalun wabnu umi maktuumin ilacmaa bilaal iyo ninka ina umi maktuum laba odranayay ee indhaha la taas buu ihi labadaas la kolley waa salaada subaxyo way noo dambaysaa lakin dee soom iyo halka meelaha nooguma keenayo in waktiyadaasoo midna qabla duluuc الfajri buu aadaamayey midna cinda duluuc الfajri buu aadaamayey umuurahaasna way noo dambeeyaane lakin de way wada lahaayeen kolleyna labada waktiya de maaha inay iska baal aadaamayeen ma aha walow markii dambe dee kutubta fiqina inoogaba sugantay kolle masaajidii waaweyneedna caalamlislaami lagu arkay cuhuudii hore oo kaleo kolkol dhowr muadin mar ay wada bilaabayeen sida masaajidii waaweynaayo dee ama midba koona ha joogsado ama kalo haysaba raaceen oo kale iyo waxyaalahaasi way jireene lakiin umuurahaas dee baahideediiba way baxday imika oo dee cidna markaas dee wax markaa aan iskuba shuqlinaba maaha maxay ka jira iyo maxaan kaba jirin waana umuuro taarikhaan aan u ogaaneyno bal waxa weeye saasay ahaydba waktiyadaasay kulmayeena waxaana halkan igu yar sugan yar fawaaid muhim o waxaa gu leeyahay xadiidka inoogu sugan jawaazi waصf الinsani bceybin fihi litacriifi aw maslaxati tataratabu caleyh la calaa qasdi tanqis inay banaan tahay ruuxii in lagu eeg ninkii indhaala ah baa la yihi waa dee waxa weeyaan waa nooc in uu leeyahay haddaba ruuxii in lagu sifeeyo ceeb ama in uu leeyahay marka loo jeeda isagii lagu garanayo ama maslaxo kale ay ku jirteen looga jeedin in lagu ceebeeyo aan loogaba jeedin taas buri markaasaa sheekhu wuxuu raaciyey xanta wejiyadeeda banaan oo lix meelooda ayay tani ka mid tahay oo dee ay kaba mid tahay mawdic baa kaba mida in ruuxa intii uu lahaa ama nuqsaantii iyo taa kuba sugnayd iyo caahadii iyo wuxuu laqab unacayo laguma sheegi karo haddii tacriif looga jeedin tanqiis loogaba jeedin markaasaa wuxuu raaciyey umuuraha lixda ah waxaa u daliila inay banaan tahay oo xanta ay suurooyinkaa banaan tahay waxaan ku caddeeyey kitaabka adkaar kitaabkii buu ammaanaya wuxuu yihi aladi laa yastagni mutadayinu can misrin ruux mutadayini kitaabkaas kale ma odhan isaga lakin kitaabkaas kale dalacashadiisa iyo dee bal taas in kama maarmayo kolley de kitaabkiisna waa kitaab macruuf ahaa culimadii horena agtooda aadna ay u ammaaneen oo barhkood ay idhahaan bici daar adkaar haddaad wax kale weyda aqalka iibiyo kitaabka adkaar iibsa iyo man lam yaqri adkaara falaysa bidaakirin iyo waxyaalo saasa hadaladoodii hore ay kaba mid ahayde bal kitaabka kolley de riyaadkana uu ku sheegaa lixdaba waa ku sheegaa kitaabkana uu ku sheegi doonaa un mar kale وxadثna markaa de waxna adiladii bu soo yar qaaday iبn maktubna wuxuu leyahy cmr بن qays iyo ama taa hooyadii caatika la odhanayo wuxuu leeyahna yوم الqadisiya waa dagaalkii shahiirka ahaa khilaafadii cumar bilowgeedii dhacay sacd بن abi waqas muslimiinta hogaaminayay ee kollay furo u ahaydba in faris iyo ciraaq iyo qabashadeeda dagaalkaas ba isaga u joogayo bal calankaaba sidaa laba idhaaye ayaa isagoo shahiida la dilay bule وxadثna بن نmayri qala xadثna abi qala xadثna cubayd الlahi qala xadثna الqasim halkii naaficun baa الqاsimimi عن cائشhaةa mثlh waa xadiiskii mid laba mida baabu jawaaزi adاn الأcmى إida kana maعahu baصيr wuxuu u baabaysan yahay ruuxii indhaala ahaa aadaankiisa inuu mؤdin noqdaa inay banaan tahay haddii ruux wax arkaya waktigii garanaya oo u sheegaya waktigii oo dee bal maala xagga waktigiian isaga waxba uma muuqdaane ay taasi jiraan adigu cid waktigii usheegaysa un hadday maciisa tahay dhibaata kuma sugna basi kuma sugna waa kan ibn abi ibn abi maktumba aadaamin jiray waktigii rasuulka xadaثnي abu qrayb mحamed بن العلاء الhmdaniy qال xadaثna khالd yعnي بn mkld عan mحamed بn jaعفr qال xadaثna هisham عan abيه hishamku waa hisham بn curwe hisham dastiwaigii maaha عan abihi abihi curwa عan caiشhaةa qaalat kana ibn umi maktumi ina umi maktum wuxuu ahaa yuadinu lirasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay buu u aadaami jiray walxaal huwa isagoo acmaa nin indhalo ah ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh u aadaami jiray marka aadaankiisu aadaan صaxiixa weeye karah la-aanna waa banaanya kol hadii cid waktigii u dabdisaa uun meeshii ay jirto dee bilaal iyabaa joogay dadkii kalaaba u joogay oo u sheegayo xataa waaga berigiisa dee marka la yidhaha asbaxta ayuu aadaamayay وxadثna محamed بن سلمة المrاdiي qال xadثna cبداللahi بن وهب عن yaحyى بن عبداللahi عن yaحyى بن عبداللahi وسعيد بن عبدالرحمن عن هiشام بhda الإسناaد مثله waa kan oo kale un bab الإمساك عن الإغاaرة على qوم hada kani baabu بياn الإمساك cadayntii laba cadaynaya in laga joogsado weeye can الإغاarati weerar la weeraro calىa qowmi qowm fi daar kfri dhulkii gaalada degan ama daar kufri degan idaa sumica fiihim اlaadaanu kol haddii aadaan la maqlo ujeedadu haddii dee ciidankii muslimku gaaladiiba uu kuba duulo daartii kufriga uu joogo uu reer imaama cid meel uu kaba maqle aadaan de waa dad islaama meeshii jooga inaana meeshaa la weerarahayn ee lagaba joogsanayo bal taa wixii kuba yimi u baabkiisi yahay وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة أنه qال xadثna ثابت عن أنس بن مالك qال أنه qال kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi wuxua yuغيr mid weerara idaa mna hadduu dee duulo cid bal mثalا de qaalibana dacwadu way gaadho waa loo digaybe bal mثalا uu taas weerarayo yuغيr waa weerari jiray idaa dalaca marka uu beryo alfajr waagu marka uu beryo ayuu rasuulka ilaahay weerarka qaadi jiray wa kaana waxaanu ahaa yastamicu mid dhegaysta aladana bal dee reeraha dhulkaa degan adaan inuu maqlo ayuu dhegaysan jiray oo aadaanku dhegaysan jiray sida haddii uu meesha lagaba aadaamo uu ugaba joogsado fain samica hadduu maqla aadaanan aadaan uu maqlo amsaka amsaka can iliqaarati weye iqaaradiiyo weerarkii ayuu markaa dee faraha ka qaadi jiru kaba joogsan jiray wa ilaa haddaanu aadaan maqlin dee meeshuna waa daar kufri waa dad gaala meesha degan aqaara waa weeraray <clears throat> fasamica rajula markaasaa rasuulka ilaahay maalin maalmaa kamida ayaa wuxuu maqlay nin yaqulu leh allahu akbar allahu akbar waa aadaamaya faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam calى اfiطrati ay anta calى اfiri fidradii ama islaamnimo ayaabaad kuba sugan tahay uma qaala ninkii baa wuxuu yihi ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu an laa ilaha ilا اllah faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi kharajta min annaar naar waad ka baxday oo waad ka badbaaday taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ujeedadu dee tawxiidkan uu laba yimi waa wixii ruuxuu naar kaga badbaadayeyba faidaa huwa wuxun baaba la arkay ruuxan aadaamaya raaci micza nin dee <laughs> waxa weeyaan riyo jira inuu yahay de riyo raaca taas raaci micza uu yahay ayaa arko waa nin dee adigu saas oo kale oo riyu meel ku haystay oo raacayay waa ninkaas waa raaci mcza ninkan waa nin mslimo markaasoo aadaamayeyba wey bal xadiidku kolleyta inooguma sugan ninkani keli buu ahaayo jamac uu yeedhayey maba jirine inuu ruuxiina rasuulka ilaahayna arrinkan inkaar iyo waxyaalahaasi mayu dhicin oba kan bee arrimahan sheegay rasuulka ilaahay uga jawaabay ee ruuxii munfaridkaana inay u jidaysan yahay aadaamku xadiidka waa inooguma sugan yahay kolleyna waana qowlka dee saxiixa ahlucilmigu ay leeyihiin arrintii kale u baabku inoogu baabaabaysnaa oo aadaanku inuu mancinayo algaara can ahli hada اlmowdic iyadana xadiidka waaba ka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu ale xadiidkiisa baa inooguba sugan dhawaaqa labada shahaado lagu dhawaaqa xataa ruuxii ashahaadaya laba odhanaya shahaado loo qabanaya aanay ahayn kaasna dhawaaqa u ku dhawaaqay inay islaamnimo in looguma xukminayana xadiidka way inoo faa'ideynayaan baabu istixbaabi lqowli qowlka istixbaabkii baabkii weeye mila qowli lmuadini in lagu qowlo waxa muadinku ku dhawaaqayuu leeyahy wax laba mid ah niman ruuxii samicahu maqleen ruuxii aadaanka maqlayay inuu aadaankii la socdo uu ajiibana markaa kolba cibaarada uu isaga ku dhawaaqa mid lamida dee isaga kuma dhawaaqaye laakiin uu yidhaaho hoos buu uga odhanayaaye bal taas iyadoo amarkii la isba faray aye de marka ay shay mustaxab oo mashruuca ay tahay ayuu baabkiisii yahay maxaa kaloo deeta u laba iman uma bacdiyeedna yusalii wuxuu ku salii calى الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay uma yasأl الlaha lahu wuxuu u weydiin alwasilata xadiidka inooguba imanaysaa tarjamada xadaثnي yaحyى بن yaحyى qala qarأtu عalى maliki عan ibn شihaabi عan caضاء bn يزيد alaysiye عن أbي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل إdا سمعتم haddaad مqشhaan النداء de annida waa aadaankii aladaan iyo aladiin iyo ata'diin iyo annida iyo bal taas oo kale xataa adducaada bacdigood ay kuba tegeen sa ibnu kahiiriga ay soo in aadaanka lama odhanayo waana dee barhkood kuma fasireenba waman axsanu qawla minman dacaa ila llahi dan inay aadaanka ay barhkood kuma fasireenbe waxa weeye haddaba dhawaaqaas markaa maqashaan waa aadaankii ah eh, faquluu waxaad tidhaahaa mila maa yaquulu lmuadinu muadinku waxa uu ku qowlayo wax laba mid ah say noo soo socotona marka uu dee cibaarada dhammeeyo allahu akbar allahu akbar lama sugayo aadaanka inuu dhammeeyo isaguna allahu akbar allahu akbar odhan kolba cibaarada uu yidhaaho ama kelimada uu yidhaaho ayuunbuu ka daba odrhanaya xadiidkana bal markaa wax imika halkan laynooga soo reebay maba jirto ee waa alfaada aadaanka oo dhan waxa uu markaa muadinku ku dhawaaqaya wax lamidana inuu ruuxii saamica kuba dhawaaqayo xadiid kale aynoo dambeeya oo inoo soo socda bal taasi iyadu waa inoo mid xadiiثan sraacino xadaثna mحamed بن سلمة الmuradiي qala xadaثna cabd للhi بن وهbi عan xaywata وسacيid بn abi أyuba وغayrihima عن كعب بن علقمة عن عبدالرحمن بن جuبير عن عبد الله بن عمرو بن الcاaص أنه سمع النبي kolley سندada waan iska dhaafaya wktiga aad u cedhiiriya casharkiina waa rasuulka ilaahay buu maqlay yqul xaalu ku qowlayo إذا سمعتم المؤdina waa marka aad maqashaan مؤdinkii ama haddaad maqashaan مؤdinkii faquluu dhaha مثla ma yqul waxa uu ku qowlayo wax laba mida markaa horta dhaha oo ujeedadu alfaadii aadaankaa lagu waafaqaya iqaamadna curib waa lamidu un uma saluu saliya calaya aniga igu saliya marka aadaanku dhamaado igu saliya maxaa rasuulka ilahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fainahu man sala ruuxa saliya calaya aniga salaatan salaad waa mid keliya eeg salaad keliya igu saliya mar keliyu rasuulka ilaahay kuma saliyay sala allahu calayhi biha cashra <laughs> waa ilaahay baa ku saliya toban goor biha ay bisababiha waa maradii ayaa dee toban loo gaadhsiinaya ilaah baa toban goor ku saliyaya afadli fadli iyo aada u weyn oo ah dee sali keliya oo ilaahay kugu saliyey bal haddii aan idhaahno oba naxariistan oo naxariis ay dee ilaahay kuba naxariistay ayaa acmaal aad iyo aad u badan ba kaagaba qiimo badan ee ruuxa aniga igu saliya mar keliya ilaahay baa toban goor ku saleeya oo dee waxa weeye waa fadliga weyn ee saliga rasuulka ilaahay leeyahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh baa xadiidka inoogu sugan waa fadli aad iyo aad u weyn oo dee ilaah u og yahay markaa qadarka iyo heer ku gaadhsiisan yahay bal inta lagu mudanayo hadalkaa yare kooban uma sal sal weydiista allaha ilaahay li aniga alwasiilata waa manzilo sare oo rasuulka ilaahay dee isaga uba khaasa ii weydiiya dee kolley isagaa la siiyeyba lakiin inaga waxaan ku mudanayna inagay dad inoo tahay waxa weeyaan adoon adoomaha ilaahay kamida oo keliya ayaa leh waana isaga uun kolley ilaahay waa siiyeyba laakiin baryadan ilaahay u baryayno aan weydiinayno inaga ayaa wax ku mudan ina ku helayna waa inaga danteenaba fa inahaa wasiiladu manzilaة manzila weeye fi ljanati jannada ku sugan oo laa tanbaqi aan u haboonayn ila licabdi min cibaad illahi addoon addoomaha ilaahay kamida mooye mid keliya waarju waxaan rajaynayaa an akuna inaan noqdo de waana rajo muxaqaqe ana anigu huwa addoonka inaan noqdo ayaan rajaynaya lakiin maxaan ka helaynaa taasna haddii salligiisii aan mar keliya kuba salinay ilaahay toban goor inaguba saliayo weydiinta aan weydiineen ilaahay weydiinaan ihi ilaahay o si wasiilo aan odhanayno maxay noqon faman sa'la liya alwasiilata xallat lahu shafaacatu shafaacadii rasuulka ayaa u sugnaanaysa isaga weeye taas baa usugnaanaysa oo uu kuba mudanaya eber taa la yimaada waa adugu fadli yar oo kooban oy dhici karta in badan markaan sheekaysanaya aan iskagaba shuqloono inagoo mucadinkii maqlayno aan iskaba de hadalkeena iskaba wadano de waxay nagu dhaafayaano waa taasba weeye ilaahu inagu saliyo toban goor iyadoo shafaaca ayaa taas waa arintaas dee kol kol markayna ama hadal macaansan ama shaka inoo socto ama wax kaleba aan kaba shuqloono de waxayna kuse inagun baa ku khasaarayno waxa weyn ba inaguma seegayo waa arrin aada u fudud ajrigeeduna badan yahay ay tahay in ruuxu inuu dee ilaashado u kuma dadaalo <clears throat> xadiisyadii weli way noo socdaan weli xadiidkii horena eed cumuumkiisii baan haysanaa ah alfaada aadaanka o dhan ee uu muadinku laba imanayo wax lamida inaan odhanayno lakin waxay noo soo socotay iyadoo wax laga soo reebi waaba tan xadaثnي isحاq بن maنصuر qال aخbarana abu jaعفr محamed بن jahdm الثqaفiy qال xadaثna ismاعيل بن jaعفr عan cmaaraة بن غaزiyة عan khbayb بن cabdالرحمن بن صاf عan xفs بن cاaصم بن cmر بن الخطاaب عan abihi aabihi cubaydاللahi بن cmr kii aynu marka dhaweyd soo haynina waa awowgiye waayo cubaydالlahi بن cmr بن xفs بن cاaصم بن cmر بن الخطاaب baan idhi عan abihi عan jadه cmر بن الخطاaب qاl qala rasuul الlahi slى الlaهu عليه وsلم rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi إذا qاaل المؤdن مؤdنku hadduu yidhaaho الله أكبر الله أكبر oo faqاala uu yidhaho أحadكم midka idinka idinkaba mid eh oo ruux idinka idinka midi uu yidhaaho isaguna الله أكبر الله أكبر si uu yihi bal xadiidkuna weliba waxay noo tilmaamaya lama sugaya aadaamku intuu dhamaanayo waa lala soconaya lakin waa marka uu dhameeyo ayaa dabadii la odranaya الله أكبر الله أكبر ثuma qaala uu yidhaha مؤdنku أشhهad أn laa إلaha إلا الله qaala uu markaa yidhaaha axadkiin ashhadu an laa ilaha ilا الlah uma qaala ashhadu ana muحamada rasuul الlah qaala uu markaa axadkiin yidhah waayo tii baa ii socota إida qaala الmuadinu faqaala imaka walow qaalo keliya ay tahay faqaaladii un baan macnaheedii ku laqbaysanaya ashhadu ana muحamada rasuul الlah uma qaala uu yidhaaho muadinka xaya calى الصalaati oo qaala uu yidhaaho isagii eeg imaka halkan laa xawla walaa quwata ila bالlah uma qaala uu yidhaaho xaya calى الفalaaxi oo qaala uu yidhaho marka axadkiin laa xawla walaa quwata ila biالlah uma qaala uu yidhaha muadinkii allahu akbar allahu akbar oo qaala faqaala uu yidhaha xadkiin allahu akbar allahu akbar uma qaala laa ilaha illa allahu oo qaala waa muadinkii ta hore sumada dabadeed qaala uu yidhaha axadkiinna laa ilaha illa allahu min wax kale isagoo usoo jeedo dee ikhlaas ulaba yimaado umuurahaas dakala aljanata jannadu gelaya shafaacada waajibaysa bal jannadiibuu gelaya taasba weeye in xadiid kalena waa inoo dambeeya bal aan raacinayo markaa dabadeed baan mir aan kaba joogsan doonaa xadiidkana kii hore inoo khaas yeelayba wuxuu yihi markaas musanifku xadaثana mحamed بن رمح qala akbarana layث عan الxukaym بn cabdالlahi بn qaysin الqurashiye kaley ismigu waa msqre وxadثna qتaybaة بن سعيidi qala xadaثna layث عan الxukaym بn cabdالlahi عan camir بn sعد بn abi waqاصi عan sacd بn abi waqاصi عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم anahu qaal wuxuu rasuulka ilahi yihi salawaat الlahi وaسلaaم عaleyh man qaala ruuxa yidhaaha xiina waqtiga uu yasmacu maqlaya almuadina muadinka ashhadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah dee kolleyna allahu akbar allahu akbarti way ka horeysay waa marka uu shahaadada soo gaadho wa ana muxamada cabduhu warasuuluh weliba raaciya raditu biاllahi rabا وبمحamadi rasuula وبالإسlaami diina ilahay baan raalli ku noqday rabi ahaan oo rabigay waa ilaahay ooni wey وبمحamadi محamedna raallaan ku noqday rasuula rasuul ahaan oo dee rasuulkan raacayaan rumaysnay waa isagaba وبالإسlaami وraditu bالإسlaami diina غufira lahu dmb dembigiisi ayaa loo dhaafaa taa wey qaala بن رمxi في riwaayati wuxuu yihi man qaala xiina yasmacu muadina wa ana intan wa anaa soo korodhay markuu dee ashhadu an laa ilaha ilahu idhaaho uu isaguna idhaaho wa ana aniguna ashhadu an laa ilaha intaasoo odhanaya bal riwaayadka qaarkood wa ana wa ana baa rasuulka ilaahi noogama soo aroortay intuu maqlay muadinkii inuu yihi wa ana wa ana aniguna shahaadadaasoo kalean laba imanaya markaa yidhaaha un وأna أشhd ilaa inti ka dambeysay weeye وalam ydkur qtaybaةu qwlahu ana intaa muu sheegin qtayba qowlkiisan ana ma sheegin kollay baabkii waa inoo dhamaaday axaadiiiisi bal kuwaana macnahoodu waa daahir waa daahire inta inoo soo korodhay horta xadiidka hore inoogu soo korodhay xadiidkii hore wuxuu ahaa faquluu mila ma yaqulu الmؤdinu maadina kollay alfaadii cumuumkay kaba mid ahayd xataa xaya calى salaatna waa inuu xaya calى salaad odhanaya xadiidkaa hore dee waxaan kaba faa'iideysanayna ahaa xadiidkan baa tii inoo khaas yeelaya cumuumkii halkaa hore ayuu khaas yeelaya xadiidkan cumaro macnuhu markaa wuxuu noqonayaa xaycalateynka ama xaya calى الsalaat iyo xaya calى اlfalaax oo dee salaada ukaalaya iyo liimaanta ukaalayada ah in waxaa bedelkeeda la odhanayayna waa yeedhi dad kale loo yeedhayo inaha kale alfaade adkaar bay ahaayeene laa xawla walaa quwata ila bilah oo iyaduba sida xadiidkuba yimi kanzu min kunuus iljanna oo xawlo waa awood iyo xarake iyo quwo aan daacadii kuba qabsano ama wixii dee khayr nooguma sugnaa iyo waxa weeye bal matalan taas adugu quwo iyo xeelo aan xumaanti iyo waxyaalahaas iyo ama aan dee sharki kagaba badbaadnaa ilaahay kaalmeyntiisa un mooye noomay sugnaanin taas buu odhanaya bal taasi wayaan xadiidkii markaa intaasaa lagaba soo reebi markay iqaamada tahayna kollay waxay de halkaa culimadu qaaliban yidhaahaan qad qaamati salaatu bedelkeeda adaamaha allahu aqaamaha allahu waadaamaha buu odhan abi baa wariye lakin xadiidka sanadkiisa dacfi kuma sugan yahay kolley oo dee taksiis ma usoo badaa mise uma soo badaba meesha iman asalaat khayr min anomna barhkood baa waxay dhahaan de waxnaasoo inoogu yimi ma jirte sadaqta oo barirta iyo intaa laba odhanayo e bal waxa weeye horta bal intan baa lagaba soo reebaya xadiidkan dambana waxay nooguma sugan ashhadu an laa ilaha illa allahu de waa ku kaaftoomi karaa hadduu doonana kanuu laba imanaya isagoo wa ana raacinaya ma iskaba daynaya laakiin dhamaynayo raditu bilahi raba wbilislaam diina wabimxamedin rasuula taas odhanayaba bal dee arrintan kale noogama sugan rasuulka ilaahi salligiisa iyo dee taasna waa ta wada aragnayba de kollena waxa weeyaan un muadinka in lalaba socdo kole culimadu sita yidhahaan hadduu ruuxu qur'aan buu aqriyaya hawl kaluu kuba jiraa aadaankii inuu joojiyo taas oo bal mala de waa fadli dhaafaya wakti yar oo kooban le kuwan kale ku dhaamaya bal fadligaas uu dee ka faa'ideysto allahuma haddii u dee uu kanyif ku jiro kale ama jimaac iyo waxyaalahaasi jiraan marka caynkaasa meel dikri maaha lama imanayo iyada taas kale lama imanayo hadduu salaad ku jirana kolley xaya cala salaat xaya cala matala iyo kuwaas de alfaadi kol hadii laa xawla walaa quwata iyo kolley salaadiisii waxba yaanu kaba jeedsanayna walaba bacd alculamaa ama yidhaahaanba salaada ejeebitaankeedi waa alfaade adkaar un kol haddii bal masalan umuurahan khaasatan adkaarta salaadii ma burinaya idhahan lakin iyadna dee hawdimrito inta uu kaba baxayo taas wey wallahu subxana wataala alam